bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin ibdaalu taai min alwaawi wاlyaa waxaan ku dhex jirnay ibdaal qeybtiisii ugu dambeysaan ku jirnaa intii ugu darneed hadda uga adkeed waan ka soo baxnay marka hadda waxaan gelaynaa waawdi oo la tuuro oo ta'di lagu soo bedel qaato wa kadalika alyaa marka waxaad dhigi kartaa ibdaalu alwaawi walyaai taa'an ama ibdaalu taa'i min alwaawi walyaa markaasaan waxaanu niri idaa kaanat ilwaawu waawdi hadday tahay aw ilyaau faa'an yacni idaa waqacat ilwaaw baa lagala jeedaa waawdi ama ya'di faa'an faa alficli hadday dhacdo faadaasoo lilifticaali ficil oo iftacala laga keenay ama ficil iftacala lagu dhisay hadday fadiisa ka dhacdo dabcan waxaan isweydiin lahayn fa haddii lagu yidhaahdo waa awal xarfi weeyaan ubdilat fadi waxaa loo badelaa taaan fadi waxaa loo badelaa taa wa udqima tadi waxaa la dhex gelinayaa fi taai lifticaali wamaa tasarafa minhaa iyo ayada ifticaal tadeedi iyo wa fi fi ma tasarafa minha naxw itasala watacada min alwasli mithaalkaad ku fahmaysaa ficilkan itasala asalkiisa horta wasala buu ahaa ko wasala marka fada maxaa ka taalo faau lficli waaw baa taalo idan idaa kaanat ilwaaw aw ilyaau faaan wasala haddii la yidhahda faau lficli waa weyaan yasara haddii la yidhahdana faau lficli yawa kow ficilkii wasala ahay yaa waxaa lagu yidhi iftacala ka dhis ayib iftacala markaad ka dhistid hamza oo hamsatu lwasligaad la imaanay ta'dana waxaad ka dhigaysaa bacda faa lficli waxay noqonaysaa iwtasala idan iwtasala iftacala iwtisaal ifticaal muutasil eh, waxaa weeyaan eh, eh, maxaan ku irahdaa isimkii faacil ayib iwtasala yuu noqday iwtasala markuu noqday faadi oo waaw hadda ah ta u bedel iwtasala waawdaas horo ta u bedel waxay noqot waxay noqotay it tasala marka laba ta yaa kulmeen oo mutamaathilayne sabaqa axaduhumaa bisukuuni fa udqimat itaha fi taha fasaarat itasala marka saasaa ku fahmaysaa laqbadi markii mithaalka lagu keeno idaa kaanat ilwaaw ay idaa waqacat ilwaaw walyaa faaan fa alficli ficilkoo lilifticaal ficilkoo ifticaala laga keene ubdila fadii waxaa loo bedelaa oo waawda ahayd ama yadee taa an marka awal haddii fadi ta loo bedelo waxaa ka dambaysa ta kaloo iftacaloo zaa'ida ah wa udqimat ta'daas oo fa'da loo bedelay fii taa'i lifticaali wamaa tasarafa minhaa naxwu itasala watacada oo min alwasli waalwacdi markii uu ficilkii muctal bilfa u yahay waay wacada i wasala iwtasala iwtacada waawdi ta u bedel itasala labadii ta isku idqaam itasala watasala min alyusri yasara yuu ahay iftacala ka dhis iw yasara la i tasara ay noqonaysaa yasara ayadooda iftacala ka dhig i tasara ta ya-da hore oo faaulficliga ta u bedel tasara labadii ta isku idqaam itasara marka mudaaricii masdarkii isimkii faacil waa lamid mudaaricii waxa weeyaan yatasilu aan leeyahay asalkii yowtasilu you noqon lahaa wacada yacidu hadduu waawga loo dhaafo yowtacidu u ahaan laha yatacidu a laleeyahay isimkii faacilaa lamid e mutasil masdarkii a lamid itisaal asalkiisa iwtisaal buu ahay mutasil isimkii faacil marka wamaa tasarafa minhaana waa lawada mid qaala shaaciru wuxuu iri fain tattacidnii attacidka bimihliha wa saufa aziidu albaaqiyaati alqawaarisa wuxuu iri fain tattacidnii haddaad ii yabootid attacidka bimihliha yani yaboohi bimacnaa haddaad igu handadid waa macnaha waxa weeyaan haddaad i tirahdid niman ya nin yahabo waxa weeyaan qasiidaan kuugu caayna haddaad i tirahdid anna mideeda mideeda kalean kuugu bedelaa markaan intii midkeeda kaaga jawaabo wa saufa aziidu albaaqiyaat inta dheeraadina waan ku daraa waxaan ku dari doonaa albaaqiyaati alqawaarisa ee macnaha ku xanuunjinayso bimacnaa haddaad i xumaysid waxaa weyaan ana intaad i xumaysid inteeda kalean ku xumayna waxaanan kugu daraa in kaloo kusii xanuunjiso ulajeedada waxaa waaye tattacidnii attacidka waxa weyaan labadaas ficil oo mudaaric oo ficlu shardi jawaabkiisa ah asalkiisii waxa weeyaan itacada ay ahayd markaasaa taa-u aa la keenay tadaan horo kuma jirta hadda xisaabta waa ficilka mudaaric ta'diisii waay laakiin labada too isku shidan yaa tawcidnii ay asalkeedii ahayd markaa waawdi ta loo bedelay ta'di ta'ti lagu idqaamay markaasay tattacidnii itacidkana waa lamid ayadana asalkeedii horo waxaa weeyaan aw tacid ay ahayd aftacil aw tacid waawdaas hataa loo bedelay attacid ay noqotay labadii taa laisku idqaamay wa qaala طarfa ibn اlcabdi albakri wuxuu yiri fa ina alqawaafiya tattalijna mawaalija tadaayaqa canha an tawallajaha اlibr wuxuu iri fa ina alqawaafi kaafiyaasha macnaha waxa weya abyaada oo shicirka ah tatalijna waxay galaan mawaalija meel ay galaan meelo qaarkeed bay galaan tadaayaqa canha ou ka cariiriyoobayo an tawallajaha alibar cirbedayaasha inay galaan waxa weeyaan ku yacni eh, haddii qawaafil lagugu caayo waxay kaa taabanaysaa meelo hooso oo haddii e, jismigas la doono in la gaaro aan la gaari karo cirbad oo waxa ugu yar ay gaari karin yaa haddii lagu caayo ay kaa taabanaysaa oo macnaha wax hoosay ku galaysaa qawaafida saas u ah ayib markaasuu ibnu hishaam wuxuu iri wataquulu fiftacala min alizaar izaar oo isim ah ayaa lagu yihi iftacala ka dhis ayib yacni haddii aan soo qaadno ou ahaa eh, wasira waa hoos gundiyeystay haddii la yihaaho ficilba laga helo iftacala kadhig ka dhisaa lagu leeyahay yacni marka waxay ahayd in la yidhaahdo fiiri markaan izaar azira aan dhahno azira hadday ficilba ay ka timaado azira marka iftacala kadhif ka dhis waxay noqonaysaa iw izara if tacala iw azara ayib waawdaas ya u badel eh, eh, kasrada ka hormarta awgeed itazara marka ma waxaa laleeyahay itazara markay noqoto yadi ta ha loo bedelo tadina ta ha lagu idqaamo oo itazara ha la yirah maa laleeyahay markaasuu ri walaa yajuusu ibdaalu lyaai ya-da itazara ku jirto taaan in loo bedela ma banaano iyo wa idqaamaha in lasii dhex geliya fitaa'i oo la yidhahda itazara lianna haadihi lyaa itazara ya-deeda badalu min hamzatin asalkeeda iwtazara haa saasay ahayd anagaa kaa khalday iwtazara itazara dheh yacni asalkeeda i'tazara bay ahayd hamsadiyaa ya loo bedelay marka ya-daas ta looma bedeli karo walaysat asliya waxa wax loo bedelaya waxa weeyaana lagu leeyahay markay ya-da asal tahay waawdana asaltahay sidii wacada iyo sara laakiin izaar oo i'tazara ay ahayd oo ya ya-dan hadda ta ay ka timiday ee hamse ay ka timiday wax lagama bedeli karo wa mithluhu naxw qowlika lamid ah uutumina aa tiri min alamni hadda waxaa leeya uutumina waawdaas ta inta loo bedelo oo tadina tata lagu idqaamo utumina lama dhahayo lianna alwaawa oo utumina ku jirto laysat asliya liannahu utumina wa asalkeeday ahay aamana yuminu uuminu waawda asalkeedii hamsay ka timid marka haddii hamse ka timiday waxaa loona hamse looga dhigay eh, waxaa weyaan waxaa waaw looga dhigay dama ayaa ka horeyso laba laba hamso oo midda hore ay reebadda hadday kulmaan midda labaad waaw baa loogedinaa min jinsi xarakati اluulaa waatan soo niri uutumina wa shada qowluhu maashaad shaad noqday fiftacala ay ku qowleen oo min alakli ka yimida ita kale ay yidhaahdeen waxaa la leeyahay fiiri hadda akala alagu yiri iftacala ka dhis akala waxay noqonaysaa iftacala markii laga dhigoso itakala iftacala itakala waxay noqotay laba hamzo oo midda horena ay hamzatu iftacala ay tahay midda dambana ay faaulficli ay tahay dayib markaa waxaa laleeyahay iftacala marka itazala itakala markii la yidhi waxay ahayd in hamsada labaad ya loo bedelo sidii itazara loo yiro itakala in la yidhaahdo markaasay carabti qaacidada khilaaftay oo ya-di oo hamse ka soo gadoontay oon asal ahayn yaa ta loo bedelay markaasaa tadi tadiga lagu idqaamay itakala ay yidhaahdeen itakala fiil hadda ma aha macnaha waa cugsada ee waa cunay wa wadaalika ibnu maalik meeshuu lahay dhuliini faata fi ifticaalin ubdilaa washada fi di lhamzati washada fi di lhamzi naxw itakala itakaladaas haad weeyaan wa qowl ljawhari imaamkaas lugawiga qowlkiisa fi itakhada ou yiriye itakhada inahu iftacala min alakhdi laga keenay waay wاtakada itakada markii ay tahay wاtakhada sabiilahu ou yiri itakhadan iftacala katima asalkeedii hore itakhada iftacalay ahayd ou yiri wahmun waay ou yiri ibnu hishaam wa inama taau aslun takhada ta'deeda taau lifticaal ma ah taa ulifticaal waxaanu ognahay ta'deeda waa zaa'ida wasankan haddii lagu yidhaahdo wasala iftacala ka dhif waxaad leedahay mathalan eh, iwtasala marka hamzada hore iyo ta'da waa zaa'id baynamaa takhada ta'deeda waa asal wa huwa min takhidaa ay ka timiday katabaca sidii min itabica looga keenay wa min shawaahidihi low shita latakhidta calayhi ajraa qiraa'adaasaas qabta latakhadta calayhi ajrantaa lama rabo qiraaa oo takhfiifa latakhidta calayhi ajran khulaasatu lqowl haddii ficilka fa'da uu ka jiran yahay waaw ama ya uu kaga jiran yahay oo calaa wasni iftacala lagu dhiso waawda iyo yada ta'a loo badelaa ta'daas oo waawda iyo yada ka timid iyo taaul iftacala laisku daraa labadiyaa laisku idqaama intaa weeyaan ibdaalu taa'i taa'an haddan aan galayna isla halkii baab waay ta'di naftigeedii oo taa ul iftacala ahayd iyo taaan aydin loo bedela hadane waa xaraf zaa'ida oo xaraf kale lagu sii bedelay markaasaa waxaanu niri wa in kaanat faau iftacala iftacala fadeeda oo xarafka koobaad ah saadan hadii uu yahay xaraf saad aw daadan hadiu yahay daad aw taan aw daaan wa tusamaa axraf aliطbaaq baa lagu magacaabaahe wajaba ibdaalu taa'ihi iftacala ta'deeda in la bedelo taaan loo bedelaa waajib ah fi jamiici tasaariif fa taquulu waxaad leedahay iftacala oo min sabara ka yimid sabara a lagu yiri iftacala ka dhis waxaad leedahay istabara waa intaadan bedelin waay sabara iftacala ka dhis istabara marka waa saad oo ta ka dambayso nudqigeeda fiiri u culustahay istabara markaasaa lu yihi taadii taau badl istabara walaa tudgamu marka waxaa lagu leeyahy saadkii iyo taadkii laysku idqaamay sidii labadii taa laysku idqaami jiroo kale lianna asafiiriya xarfiga oo safiirigaa laa yudqamu ila fi mithlihi saadka xuruf min xuruufi safiir yuu kamida ah, taasaa safiira sa sa marka saad iyo ta layskuma idqaami karo inamaa saad baa saadka kale lagu idqaami karaa khasimuuna oo kale ayb wa min daraba haddii kadhis dhis lagu yiraahdo daraba iftacala kadhis waxaad leedahay id taraba aad leedahay taadi markii ay daadka kadib marto waa culus tahay taati daa u badel idabara idaraba dheh walaa tudgamu daadkiina daadi laguma idqaamayo lianna daada xarfu mustaqiil wa xaraf oo dheer dood ayib marka sidooda eh, waxaa laleeyahay iaraba idaraba midba goonigiisa mudarin oo kale waay wa min ahura ka dhis haddii lagu yiraahdo fa taquulu fi min ahura ka dhisa lagu yiri waxaad leedahay idahara fiiri waxaa weeyaan marka hore waxay noqonaysaa id tahara ay horta noqonay ta'dii baa waxaad usii bedelaysaa ta waxay noqotay id tahara huma yajibu lidqaamu liijtimaaci lmithnayni fi kalima labadii ta in laisku idqaamaa waajiba lianna waa laba xaraf oo isku mithlayn sabaqa axaduhumaa bisukuuni wa awaluhumaa saakinu fataquulu idtahara wa min dalama leedahay id asalkeeda waxay ahayd id talama ayib waxaad leedahay markaan id talama huma laka thalaa huma laka fiihi thalaathatu awjuhin dalamadan waxaa kugu banaan saddex weji baa kugu banaan saddex awjuh alidhaar sida hadda aan akhrinay waa id alama dadina reeb daadina gooni ugu dhawaaq alidhaar wاlidqaamuna waad leedahay maca ibdaali اlawali midka hore oo la bedelo min jinsi thaani waxaa weeyaan inaad dadi iyo daadi isku idqaamtid laakiin kan horoo dad aha da u bedelay kan horo yaa waxaa loo bedelay ilaa jinsi thaani oo taada ah iطalama wa maca cagsihi cagsi waxa weeyaan maca ibdaali thaani min jinsi اlawal waxa weeyaan kan damboo tada da u bedel labada ay noqona labadii idalama saasaa laleeyahay waa kugu banaan tahay markii iftacala dalama laga dhisa saddex waji ay ku banaan tahay midna idqaama waajiba labana in lakala furaa waajiba intaasaan soo dhaafn waqad ruwiya bihina qowlu zuhayr yamdaxu haram ibni sinaan zuhayr ibni abi sulma waa shaacirkii oo oo xakiimka ahay waa qabla alislaam marka yaa wuxuu ri asigoo ninkaas oo haram ibni sinaan oo eraani ammaanayo huwa aljawaadu aladii yucطiika naa'ilahu cafwan wa yudlamu xiina xiinan fayadalimu wuxuu iri huwa haramkii aljawaadu ninka deeqsiga awa aladii yucطiika kii ku siinaya weeyaano naailahu yucطiika huwa naailahu wuxuu ku siina waa ku siina cafwan dheeraad waxaad ka filaysa wax ka badan oo ku siinaa wa yudlamu axyaanan buuri marna waxa weeyaan waa la dulmiyaa fayadalimu ala yiri fayadalimu oo dadi oo loo bedelo da loo bedelo labadii da laysku idqaamo waa la akhriyey fayadalimu fayaطalimuna waa la akhriyey ayadoo dacdii da loo bedel labadii da laysku idqaamo fayadalimu waxaa kaloo la akhriyay fayadalimu oo labadi lakala bixiyo mid kastaba waqad ru'ya bihina qowlu intaasuu ula jeedaa ibdaalu daali min ataa'i haddane waxa weeyaan ta'di oo la bedelo oo daal loo bedelo taaw iftacala hadda ayadoo ta la bedelayaan soo aan nimida ayadoo haddana daal loo bedelayo wa idaa kaanat faau iftacala daalan hadday tahay hadday fadeeda daal noqoto ama daal ay noqoto ama zaayan ay noqoto ubdila taauhu taau iftacala waxaa loo bedelaa daalan a loo bedelaa muhmalatan fataquulu waxaa leedahay fiftacala oo min daana ka timiday id daana asluhaa fiiriya asluhaa waxay ahayd daana iftacala ka dhisaa lagu yiri waxay noqonaysaa id taana id taana ayib markaasaa waxaa lagu leeyahy ta'di daal u badel id daana haddana daalki daalku idqaam id daana khalaas waa kaa markaa waxaan ku niri taquulu fi iftacala min daana id daana id daana oo daalka dambo labada daal midka dambo ta buu ka yimid oo id taana buu ahay thuma tudqimu daalkii baa daalkii dhexgelinaysaa limaa dakarnaahu fi طahara waa laba isku jinsi ah oo midkoodna ou sabaqa axaduhumaa bisukuuni wa taquulu fi min zajara waxaad leedahay min zajara a iftacala ka dhis lagu yiri is dajara aad leedahay asalkeeda waxay ahayd istajara za oo ta ka dambaysa iftacala taadi daal u badel isdajara walaa tudqimu lima dakarnaahu fi stabara oo zaayda waxaw min xuruufi safiir wa taquulu min dakara wa taquulu fi ftacala oo min dakara waay fi iftacala oo min dakara ayib waxaad leedahay id dakara id dakara asalkeedi waxay aheeda id takara ta baa meeshaas ku jirta marka waa inaad hadhowti ku darsataa asluhaa aan kugu qoro meeshaas asluhaa id takara id takara iyadoo adaal u badel tacdii id dakara thuma tubdalu اlmucjamatu muhmalatan midda hore oo daalka oo dhibacdale daal u bedel oo muhmal ah waxay noqotay id dakara wa tudqimu markaas idakara wa bacduhum yackisu sidii idalama oo kale oo midda daalka hore dhibacdiisa loo dhaafa daalkana dhibac la siinaya marka waxay noqonaya id dakara markaasaa labadii daal laysku idqaamaya id dakara waqad quri'a shaadan fahal min mudakarin mudakir fahal min mudakir mudakir ala akriya mudakir oo laba daaloo laisku shida laakiin qiraa'ada oo bilmucjama la akhriya qiraa'ada kale oo saxiixada waxaa weeyaan an tubdala daalu bdaalan wayudqamu addaalu fi daal fahal min mudakir in la yidhaahdo markaasay mudakir yidhaahdeen ayib wa sumica waxaa la maqlay ibdaalu taa il ifticaali ifticaal ta'deedoo la bedela saadan loo bedela maca aliqaam in labadaas laysku idqaamo ma ahayn laakiin wa sumica wa calayhi qiraa'atu bacdihim wa hum yakhisimuuna bitashdiidi asaad yakhsimuuna haddii la yidhaahdo markaa kuma jirto ay asluhaa yakhtasimuuna bay ahayd ayadoo yakhtasimuuna ahayd yaa taadi yakhtasimuuna saad loo bedelay markii saad loo bedelay laba saad ay noqdeen labadii saad baa laysku idqaamay maa qabligoodana yakhtasimuuna khadii oo reebneedne liajli nudqi bisaakin alawal yaa loo hoos dhigay yakhisimuuna waaba qiraa'atu xafsin maxaan ku yidhaahdaa can caasim ibdaalu lwaawi wanuuni miiman aan haddana gelaynaa ibdaalu lwaawi wanuuni miiman waawdi oo miim loo bedelo ama nuunti oo miim loo bedelo wa hada min shawaadi libdaal wax aad u yar min nawaadir ibdaal aan dhahna shawaadi aan dhahin tubdal waaw waawdi waa la bedelaa miimana loo bedelaa wujuuban fii famin lafdigaas famiga ah oo asalkiisa fawahun aan soo niriyey waawdeeda miim baa loo badelaa wa asluhu fawahun bau ahay bidaliil jamcihi calaa afwaah fiiri inuusan miimka meeshi joogin isimkan markii la jamciyey waaw iyo ha aa soo laabatay wataksiiruna yarudu alashyaa ilaa usuulihaa faxadafuu alhaaa takfiifan asoo fawahun ah yaa hadii u dambeysay oo laamulkalima ahaydaa la gooy maxaa soo noqotay fa iyo waaw thuma abdalu lmiima miimti waa la soo qaatay min alwaaw yaa laga soo qaatay fawahun hadi waa la gooy waawdin fain udiifa famki haddii la idaafeeyo rujica bihi ila lasli asalkii u laabanaya fa qiila waxaa laleeyahay markaas fuuka saasa asmaa lkhamsu saas ku noqonaya wa rubamaa baqiya alibdaalu inuu midkii oo xarafkii laga soo badelay inuu iska baaqa noqdaa la arkaa maca wujuudi alidaafati naxwu qowli nabiy sal alla alيh wasalam lakhuluufu fami saa'imi dadka badana lakhuluufu khada way kordhigaan khadan way godan tahay sida saxiixa la khuluufu fami saaimi ninka saaimka afkiisa eh, waxa oo ku dheganoo macnaha eh, oonka uu dhalinayo adyabu cinda allahi min riixi lmiski fiiri hadeertaan famkii hadda waa mudaaf asaaim mudaafe asagoo famkii mudaaf u yahay yo hadana maxa weeyaan aanan aanan aanan waawdi la soo celinin ama yadi oo waxay ahayd qiyaas ahaan lakhaluufu fi saa'imi in la yidhaahdo oo waawdi bedelkeedii ilan haddii fi xaalati ljari oy noqoto ya baa loo bedelayaha lanna waw haddii ay kasra ka hormarta ma joogi karto fi saa'imi in la yidhahdo ay ahayd wa min annuuni bishartayni w min الnuuni bsharطayn waxa waaye ay tubdl اlwaaw min الnuuni bsharطayn macnaha waxa weeyaan waawdi baa la soo qaadanayaa maya tubd macnaha w min الnuuni ay tubdl miimu min الnuuni waay nuuna la tuura miimaa lasoo qaadanaya bisharطayni laakiin laba shardi sukuunihaa in ay reeban tahay nuunto iyo wa wuquucihaa inay dhacdo qabla اlbaai bacda ka hor inay dhacdo sawaaءun kaana fi kalimatin hal kelima ha iskula jiraano aw kalimatayni laba kelima ha ku kala jiraano naxwu qowlihi weeyaan oo in bacatha iyo waman bacathana fiiri imbacatha nuuntaas iyo ba'di hal kelimay iskula jiraan imbacatha oo ficil maadi ah marki markii lagu dhawaaqay nuunti waa la qoraa laakiin markii lagu dhawaaqayo miimaa lagu dhawaaqa imbacatha lama dhaha inbacatha lama dhahay marka nuunti waa reeban tahay bana way ka dambaysaa wa qabla albaai nuunti waxaa ka hor dhacday ba baa ka dambaysa waay nuuntii ayadeed inbacatha ku jirta miim u badel inbacatha saasaa laleeyahy ayadoo laba kelima ku kala jiraane man bacathanaa man bacathanaa nuunta horeo manta ku reeban laguma dhawaaqayo markii la akhrina man bacathanaa lama dhahay ee nuunti miim u reeb miim u bedel mam mam adigoo miim ku dhawaaqday man bacathanaa saas shuduudan waxaa waaya nuuntii yaa inta la tuuro yaa miim la keena laakin calaa sabiil qiyaas ma ah fii qowlihi yaa haala daati اlmanطiqi الtamtaami wakafiki wakafiki اlmukhadab اlbanaami ou yiri yaa haala naagtii magaceedii waay haalooy daati اlmanطiqi الtamtaami ee guntiga taamka u saaxibka aheeday mantiq waxaa la yidhahdaa suunka awalkii hore sidii mara yar daatu nitaaqayni oo kale mara yar oo si bimathaabati suunki oo kale dadkii hore ay u qaadan jireen yaa la yidhaahda tamtaam bimacna tamaam wakafiki wakafiki yaa daati lkafiki wakafiki lmukhadabi albanaami ori wakafiki kafkaada waa gacantaada waa almukhadabi ee la cilaameeyey almukhadab albanaani farihiisa la cilaameeyey almukhadab albanaami banaami uu yihi banaani banaan maxay ahayd balaa qaadirina calaa an nusawiya banaanahu banaanahu waxa weyaan waa farihiisi marka albanaani ay ahaedow banaami uu yihi nuunti intuu gooyey ou miimki soo bedel qaatay macnaheediina ma aha qiyaas ma ahan oo lagu yaqaano meeshaasoo kale lagu ziyaadiyo wa asluhu waxay ahayd albanaan wa jaa cagsu daalikana waa yimid oo miimtii oo la tuuro nuun lagu soo bedel qaata fii qowlihim aswadu qaatilun ay yidhaahdeen aswad waa mid madow qaatilun madowgiisii adagay wa asluhu qaatimun yay ahayd intaas waxaan kaga baxnay ibdaalki baabkan hadda dambe waxa weyaan waa baabkii dhamaystirkiisii wa waxaan gelaynaa aliclaalu binnaqli cinwaankaas waan u samaynay ibnu hishaam intaanan gaarin iclaalka intuusan ka hadlin yaan tamhiid u samaynay waxaan tamhiidkaas u samaynay dadkii kale oo culamadii kale waxay iclaalka ka yiraahdeen intaan axkaamtiisa la gelin markaasaa niriyey waqad sabaqa an asharna waxaa noo soo hormaray inaan soo ishaarnay ana aliclaala juzun min alibdaal inuu qeyb ka mid yahay jusnimadiisana wahuwa khaasun bixuruufi alcilati thalaatha xuruuf cilow gaar ku yahay min alwaaw alyaa w alif maca alhamza lagu daro maca hamzada min xuruuf alcila kamid ma ah laakiin aliclaalu binaqli way soo gelaysaa wa huwa yanxasiru naqli aliclaalu binaqli wuxuu ku kooban yahay fi thalaathi masaa'ila sadex masala alatii ashaara ilayha alcukburi biqowlihi aliclaalu huwa tagyiiru xarfi اlcilati xarfi cilihii oo la bedelo bilqalbi lagu bedelo aw itaskiini asoo la reebo aw ilxadfi xarafka in la gooyo aliclaal haddii la yidhaahdo naqliga aan ka reebno laakiin iclaal haddii la yidhaahdo imaa in eh, maxaan ku irahda xarakadii la bedelo imaa in xarafkii la bedelo mathala waawdi ya loo bedelo ama xarafkii o dhan in la xadfo aliclaal intaasa una ka baxsanayn faalawalu midka horo oo qalbiga ah ka qalbi xuruufi alcilati xuruuf alcilahoo la bedelo hamzatan loo bedelo fii jamci naxwi cajuuz wa kilaada wa saxiifa oo markii la jamcinayo xuruuf cilaha waawda cajuus ku jirto iyo qilaada alifteeda iyo saxiifa ya-deeda xuruuftaas markii oo kelimaadkan la jamciyo hamza loo badalaa ka cajaa'is wa qalaa'id wa saxaa'if waana soo martay midaan idoo mufasal ah wathaani ka taskiini alcayni cayntii oo la reebo waaye taskiintii waaye fii naxwi yaquumu wa yabiicu alaslu waxay ahayd yaqwumu wa yabyicu ou ahay marka waxaa layihi xarfu cila oo xaraka haysto xaraf saxiixa u ka horeya inuu xaraka haysanin xarakadoodii baa la naqliyey sidaasay noqonaysa marka sidaasay ku timiday ma yabyicu aan dhahno yaqwumu wa yabyicu saas waa yabyicu ma ah marka markaad yaqwumu aad waawdi qaafka aada u bedeshid waawdii damada saarneed qaafka aad u wareejisid waawdina waa iska waa reebnaysaa markaa yaquumu alaleeyahy yabyicu markaad ya-di hoos dhigeedii badi ka horeysa u wareejisid yabiicu bay noqonaysaa ayib wlaami wa ka laami fi mithli yadcuu wa yarmi fiiri asluhumaa waxay ahayd yadcuwu wa yarmiyu saasay ahayd marka xarakadii unbaa laga qaaday oo waa maxay yadcuwu markay ahayd kan hore hadda waa wada xarakaysan yahay ayadaa litakfiif yaa looga qaaday yadcuu yarmi wa fi smi اlmafcuuli ka masuun wa masiil waay masuun midkii la ilaaliya wa masiil midkii lagu eh, lagu dareersanay asluhumaa waxay ahayd maswuun wa masyuul ay ahayd marka maxay noqotay xarfu cilo xaraka haysto mas yuul markaasaa yadi oo kale masyuul yadi damadeeda siinta loo wareejiyey faltaqaa saakinan yadii xarakada laga qaaday iyo waawdii reebneed yadi waa la goy masuul ama eh, maya masyuul aan horta masyuun maswuun aan soo dhaafno maswuun marka la yidhi waawda hore damadeeda saadka loo qaaday laba waawoo reebanaa kulmay waawda horaa la goy masuuna iska noqotay taas ayib masyuul asalkeedii markii la naqliyo markii la naqliyo masyuul ya-dii haddii laga naqliyo damada ayada loo naqliyo siinta waxay noqonaysaa mas yaadi iyo waawdi oo reebanaa kulmayo labadooda midkood in la xadfay noqotay waxaa la yidhi hala xadfo waawdan oo masyuul ku jirto oo waawda wasanka loo siyaadiya hala xadfo marka waxaa kulmaya ya ay damo ka horeyso marka waa la hoos dhigay masiil saasay ku timid w fii masdaray alifcaal walistifcaal yaa xadafkii uu ku imaanaya ka iqaama wa istiqaama masdar ifcaal afcalay ka timida akrama ikraam istifcaalna istafcalay ka timid oo istakhraji istikhraaji wa hadday ay noqdaan markaan masdarkoodii hadday muctalacayn ay noqdaan ayadana waxaa lagu daaweynayaa naqligii iyo xadfigii fiiri markan iqaamatin ka iqaamatin wa istiqaama alaslu waxay ahayd iqwaam istiqwaam midka saxiixa ahay lamid yihiin liannahu akrama ikraaman aqwama iqwaaman istakhraja istikhraajan istaqwama istiqwaaman ay noqonay ayib marka iqwaamtii aan cilayna hadeertaan iqwaam iqwaam markii la yidhah waxay noqonaysaa waa xarfu cilo waawgii oo xarako haysto xaraf saxiix ka soo horeeyan inuusan xarako haysanin marka fatxada oo waawga saaran iqwaam waawdaas fatxada saaran qaafka u bedel qaafkii markii la kordhigo waawdan xarakada laga qaaday waxa weeyaan inay alif isu bedeshay noqonaysa markii labadoodii alif ay waawda alif isku bedesha awalna alif kalaa ka dambeeye laba alif oo saakinayn ahaa kulmeen waxaa la goynayaa aliftan dambo oo liajli masdar loogu ziyaadiyey marka maxay noqotay iqaaman ay noqotay kelimadii dhaawacaa gaaray marka iqaaman ay noqotaa yidhi jabkaa gaaray ama dhaawaca ta loogu bedelo oo taa ilmarbuuta iqaamatan iqaaman iqaamatan istiqwaamna sidaas oo kale waa waawdii xarakadii qaafka loo qaaday tagayarat ilwaaw ilaa alif waijtamaca alifaani faxudifat ithaani fasaara istiqaaman ta a loogu bedelay istiqaamatan wa fii mithli maqaamin wa macaashinna sidaas oo kale yaa waxaa la sameeyey qalbi iyo naqli iyo xadaf naqli iyo xadaf asluhumaa waxay ahayd maqwam iyo wa macyash ay ahayd xasala fiihima naqlu maqwam waawdi xarakadeedii qaafka u guuri oo ayada ka horeysay aliftii marka waawdi alifa isku badashay maqaam mac yash ya-deedii waxaa weeyaan waxaad u guurisaa eh, caynta hore u guuri marka ya-dina alif u bedel waxaa weeyaan annaqlu naqliga xarakadii oo la wareeji qalbina waxaa qalbulwaaw walyaa-i alifan waa loo bedelay maca anahu sabab naqli hadda kama muuqato oo markii e, taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu ayaga haddii xarakada laga qaada way reebmi lahayeen athaalitثu midka saddexaad alxadfu weeyaan iclaalkii midkiisa saddexaad ka xadfi faai lmithaali ficilka muctal faa'iga fa'diisa la gooyo waa kamid e. fii naxwi yacidu wayazinu fa yuqaalu idna waxaa cid wasin amarkii waay fa yuqaalu fii amrihimaa waxaa la yidhaahdaa hadda fiiri wacada iyo wasina wasana wasana iyay asalkoodii ahayd wacada ficilkaas hadda waa ficil thulaathi muctalfaai bilwaaw mithaala la yidhaahda marka waawdi asiga ahaydoo mudaaric ka dhig wacadi asagoo ahayd mudaaric ka dhig waxay ahayd yowcidu in la yidhaahdo markaasaa fadi la gooyo waawdi ah markaasaa yacidu la yiri amarkina sidii mudaarica buu raacsan yahay oo fa yuqaalu fii amrihimaa cid wasin wa ka xadfi faai naaqisi wa laamihi ficilkii naaqiska ahay fadiisoo la gooyo iyo laamtiisa fii naxwi amara wawaqaa wawaca ayib fiiri amara wawaqaa wawaca hadda waa kaamil waay mudaaricoodana ya'muru wa yaqii aa laleeyahay fa'daa laga goynaa waqaa lianna mudaariciisa yafcilu ah wawacaa yaci fa yuqaalu fii amrihimaa aw fii amrihaa waxaa laleeyahay qi waci ayb marka fiiri hadeerta maxaa la xadfay qi haddii la yidhi fadina waa la gooyey oo ficilkii waqaa uu ahay faul ficliga waa la gooyey laamtina waa la gooyey wa ka xadfi faa'il naaqisi wa laamihi fi naxwi amri waqa marka naxwigaas aan goyna amara hadda uma baahnin fii amri waqa aan dhahno amara ma ah maanta wax lagala jeeda fii amri waqa wa waca fii amri waqa wa waca amarkeedu maxay dahy qi i waci wa markaasaa waxaa loola imaana waatan soo neriyey haa u sakti liannahu hal kelima xaraf hal xaraf keligeed lagama ogolaanayo markaasaa qih wacihi la leeyahay intaas waxa weeyaan nuquul dad kale aan ka keenay qaala bnu hishaam wuxuu iri naqlu xarakati alxarfi اlmutaxariki اlmuctali ila asaakini صaxiixi qablahu markaan u laabano sharxi ibni hishaam naqlu xarakati اlxarfi xarafki xarakadiisi oo la naqliyo almutaxariki ee xarakaysnaay almuctali ee jiranay ila saakini loo naqliyo saakinkii asaxiixi fiyoobay qablow ka horeeyey cinwaankaas waxa waxaa ibn ibnu hishaama iskale markaasuu wuxuu iri wadaalika naqligaas xarakada la naqlinayo fi arbaci masaa'il ay ahaatay intii hadda aan soo tafsiilin oon soo jumlaynay wuu tafsiilinaya eh, ixdaaha an yakuuna alxarfu xarafki inuu noqdo almuctalu ee jirinay caynan lificlin xarafka jiran yaa wuxuu ka dhacay ficilki cayntiisuu dhacay saas hadduu yahay wayajibu bacda naqli waxaa waajibayo fi lmasaa'il alarbac an yabqa alxarfu almuctalu xarafka jiran inuu baaqi noqdo in jaanasa hadduu u ekaado ou macnaha uu munaasib u yahay alxarakata almanquula xarakada la naqliyey xarafkii laga naqliyey xarakadaas haddii isku jinsi yihiin falaa yusaadu lagama ziyaadinay calaa maa fucila bihimaa wixii lagu sameeyey oo min taxriiki maa kaana saakinan wixii reebnaayo la xarakay ah iyo wa iskaani maa kaana mutaxarikan iyo wixii xarakaysnaayo la reebay naxwu yaquulu wa yabiicu waay waxay aheeda yaquulu mithlu yaqtulu wa yabyicu mithlu yadribu fiir marka hadda qaacidadii uu noo soo sheegay waxaa weeyaan xarfu cila hadda intuu kaga jiraa kelimadan oo yaquulu ah cayntuu kaga jiraa liannahu ya-da mudaaracada lama xisaabay faau lficli waa qaafta yaquulu waawdana waa cayntii laamtana waaba laamulficligi wa marka an yakuuna alxarfu lmuctalu caynan lificlin aan yiri ko hadday saas tahay yajibu an yabqa alxarfu lmuctalu waawdii hadirtaan waa inay joogtaa goorma waaye in jaanasa xarafkaas alxarakata almanquula hadda yaqwulu buu ahay waxaa la yidhi yaqwulu waawdii damaa saaran xaraf saxiixa oo qaaf ina uu ka horeeyaa reeban nuqila damatu lwaawi ila alqaafi qablahu ayib markaasaan leenahay qaafkii waa gudmay waxaa laleeyahy xarafkan xarakada laga qaaday oo waawda ah iyo xarakadii la guuri asiga laga guuriyo qaafka loo guuri iskuma munaasib ma yihiin isku jinsi miyah aan leenahay nacam liannahu qaafkii waa godmay waawna wuxuu munaasib u yahay damo yaquulu marka waawdi lama xadfin marka maxaan idhi min taxriiki maa kaana saakinan waxa weeyaan yaquulu qaafkii reebnay hadda waa la xarakeey yaquulu baan idhi wa iskaani maa kaana mutaxarikanna waxa weeyaan yaquulu waawgii reebnay hadda maanta waawgii godnaa yaquulu waa la reebay oo yaquulu baa la yiri marka saasaa lala jeeda marka haddii xarakada xarfu cilaha laga naqliyey oo xarafka ka horeya loo naqliyey hadday isku munaasib yihiin iyo xarfu cilihii xarfu cilihii lama goynay sidiisaa lagu dhaafaya yaquulu iyo yabiicuna uu kala qaado ayb markaasaan waxaa nu niriyey w hadihi اlqaacidaة hiy اlأulى min qawaacid اlإclaali almacruufaةi bqaacidati alqalb ayb w huwa ana alwaaw walya idaa taxarakataa wanfataxa maa qablahumaa qulibataa alifan kamaa fii qaala wabaaca wanawa waramaa wagaza ayb hadda aydoo mudaaricu ibn hishaam ka hadlay laakiin qaacidatu alqalbi iyay hoos imaanaysaa qaacidada naqli اxaraka markaasaan waxaan idhi min miizati اliclaal waxaa weeyaan waaw iya hadday eyga xarakoobaan wanfataxa maa qablahumaa qulibataa alifan kamaa fii qaala wa baaca asalkooda qawala wa bayca wa nawaa nawaya wa ramaa ramaya wagazaa ghazawa ay ahayd xartaxaraka xarfulinati mid kastaba alifaa loo bedelay ama dhexda ku jiro ama hore haado walaa tuqlabaani idaa sukina maa bacdahumaa waxa ka dambeeya hadu reeban yahay aw kaanataa caynan lificlin ka xawira wa cayina ama ay u noqdaan caynta ay ka dhacaan ficil facila sidii kaxawira iyo cayina oo kale saysa haddii la cile labsi baa imaan lahay aw lificlin hadday caynta ka dhacan aladii ficilko alwasfu minhu calaa wasni afcal ou yahay naxwu cawira wa cayina waa lianna isimka faacila waxaw acwar iyo acyan yuu ku imaanaya aw iftacala ou yahay alwaawiyi haddii caynta ay iftacala ay u gasho waaw ayadana lama celaynayo kashtawaru aw maa aakhiru ziyaadatun ama kii ay aakhirkii ziyaada kaga jirtay takhtasu bilasmaa'i <coughs> ka dawaraan iyo jawalaan oo kale waa aw kaanat ixdaahumaa awala xarfayni mustaxiqayni lihada alqalbi ama laba xarfu cilaa kulmay midka horo yastaxiq an yucalla midka dambana waxaa weeyaan waa yastaxiq laakiin maanica ku jiro ka xayawaan oo kale waa hadda xayawaan ya-deeda alif in loo gidaa liannaha yaa un taxarakat wanfataxa maa qablaha iclaalki lama cilaynin lianna thaaniya huwa alawlaa oo xarfu cilaha laamta yaallo waawda ah waawdina lama cilaynin lianna alisma yashtamilu calaa ziyaadati alifin wa nuunin fi aakhirih intan waxaan u keennay ibn hishaam ma aana ka keenin intan waxa weeyaan min baabi tadkiiri bilqaacida liannahu ibnu hishaam calooshuu ka galay intuusan qaale iisan noo sheeginuu mudaariciisi yaquulu uu cileeyey oo asiga annaqlu bilxaraka bas uu ku yahay baynamaa maadiga annaqlu maca eesh maca alqalbi naqli hadhin maca alqalbi keligeed waay aan u laabanay ibnu hishaam markan qaala ibnu hishaam wayamtanicu naqlu in kaana saakinu muctalan ayib naxu baayaca wacawaqa wa bayana waay baayaca len kaaga soo qaadaya hadda baayaca waxay ahayd in la yidhaahdo baayaca ya-dan waa xarfu cilo xaraka haysato maadaama uusan ka horeynin xaraf saxiixa oo xaraka aan lahayn ee waxaa ka horeeya xarfu cilo uu yahay oo saakin ah ya xarakadii lagama qaadaya sideeday ku baayaca liannahu xarfu cilo inaad ka qaaditid xarakadii oo xarfu cilo kale u wareejiso macna ma keenayso oo saakin ah wa cawaqa aydana waa lamid liannahu cawaqa waa laba waaw midooda hore ay reeban tahay cawwaqa waawda dambo alif loo bedeli maayo oo xarakadii laga qaadi maayo liannahu kan ka hore waa xarfu cidlo kaloo saakin wa bayana waa lamid bayana ay ahayd aw kaana ficla tacajubin hadduu ficli tacajub yahayne xarfu cidlihii xarakada laga qaadi maayo naxu maa abyanahu wa abyin bihi wamaa aqwamahu wa aqwim bihi liannahu waxaa lagu leeyahay haddii hadda la yidhaahdo abyanahu waa xarfu cila oo ya xarakaysan waxaa ka horeeya ba oo reeban xarakadii ha looga qaada haddii la yidhaahdo wasankii lagu yaqiinay tacajubka ayaa ikhtilaalku imaanay liannahu tacajubka wasan ou leeyahy afcal iyo afcil waa haddii marka ya-dan xarakadii laga qaado ba'da loo qaado ya-di alif ay isu badasho waxay imaanaysaa markaas maa abaanahu macnihii markaa taas ma ma soconayso wasankiyaa isbedelay maa aqwamahu wa aqwim bihi way lamid tahay abwanahu ee waxay u kala duwan yihin tanna ya baa caynta ka yaala kana waaw bay kaga taala aw mudacafan yamtanicu naqlu idaa kaana idaa kaana mudacafan naxw abyada waswada fiiriya mudacafa ka dambeeyo hadda ibyada ya-da ibyada ku jirto waxaa la dhihi karaa waa xarfu cila xaraka haysato xarf saxiix saakin uu ka horeeyo xarakadaha looga qaado lama dhahay liannahu waxaa laleeyahay haddii laga qaado xarakadii oo badi di la kordhigo ya-di way reebnaanaysaa ya-di hadday reebanto laba daad oo isku shidan oo midkooda hore uu saakin yahay imaanay marka xadaf macnihiina waa isbedelaa markaas sidaa daraaddeeda loo dhaafay aw muctalla laamin sidaas oo kale yamtanicu naqlu idaa kaana muctalla laami kelimada ay ya-da ku jiraan ama waawda hadday laamta ka jiran tahay maya naxwa ahwaa wa axyaa oo kale waay ahwaa wa axyaa fiirso asalkeeda waxay ahayd ahwaya wa axyaya saasay ahayd marka laamtiyaa laga cilay ahwa markay noqotay yadii dambo ayaa liiri taxaraka carfulcintu wanfatax maa qablahu faqulibat ilyaau alifan fasaarat ahwa axyaana waa lamid marka ahwa noqota lama dhahay maanta waawdan la dhihi maayo xarfu cila mutaxarik wa qablahu saakinu saxiix xarakada looga qaado lama dhahay waxaa lgu leeya kelimada mara laamti laga cileeyey cayntii mar labaad ha cilayna sideeda ku dhaaf ayb w an taqlibaw xarfan yunaasibu tilka alxaraka in lam yujaanisa naxw yakhaafu wa yukhiifu ilى aakhiiri ayb asluhumaa waxa weeyaan yakhwafu ka yadhabu wa yukhwifu ka yukrimu hadda waxaan soo sheegnay hal xaalo oy farac midan waxay ka tahay eh, an yabqa alxarfu muctalu in jaanasa alxaraka almanquula niri xaraf cilihii waa la baaqi yeelayaa haddii eh, xarakadii laga naqliyey iyo xarafkii xarfu cilaha isku munaasib noqdaan hadday isku munaasib noqon waayaanna markan wa an taqlibahu xarafkii inaad eh, badeshid eh, xaraf cilihii xarfan aad u badeshid yunaasibu munaasab noqonaya tilka alxaraka xarakadaas ayadaa in lam yujaanishaa hadduu asiga iyo xarakadii isku mujaanis noqon waayaan naxwu yakhaafu wa yukhiifu waay asluhumaa yakhwafu wa yukhwifu ayb liannahu khaafa io akhaafa ay maadiga kale yahay khaafa mudaariceeda waxa weeyaan yakhaafu akhaafa oo rubaaci ee mudaariceedana yukhiifu wa labadaas ay iska kaa darsamin weliba inan meeshan kugu dhigaa fiican naxwu khaafa yakhaafu inan ihaahdo sidii iskaalka ugu bixino naxw khaafa yakhaafu wa akhaafa wa yukhifu saas inan idhaahdo intaasaan kugu daray wa akhaafa yukhiifu marka fiiri yakhwafu yakhwafudan fiiri yakhwafu waxay noqotay waa la cilaynaya waxaa leey xarfu cila oo mutaxarig ah waawdi weeyaan yakhwafu xaraka u haystaa wa qablahu xarfun saxiixun saakinu khadi reeban waay marka waawdi xarakadeedii oo fatxadee khadi saar kow khadi markii la saaro khadi waa kordhigantay waxaa laleeyahay kordhig iyo waaw baan isu fiirinaynaa xarfu cilaan xarakada laga qaaday xarakadii laga qaaday iyo xarfu cilahan mi isku munaasib ay noqon karaan waxaan leenahay maya liannahu xarfu cila oo waaw kha oo fatxa ka horeysa waa laga fiican yahay maxaa marka ka wanaagsan xarfu cilihii baan bedelaynaa oo waawda ahayd waxaan u bedelaynaa xarakadii asiga aan ka qaadno fatxada ah xarfu cilo munaasib u noqon karo fatxa maxaa munaasib u noqon karo alif yakhaafu saas weeyaan ko yukhiifuni imaaw yukiifu aslha waxaan idhi yukhwifu taxaraka xarfulcilanti wa huwa alwaaw almaksuura yukhwifu wa qablahu xarfun saakinu saxiix markaasaan idhi kasradii waa uga saarneed aan khadi u guurino yukhi ay noqotay markii khadi la hoos dhigay waawdi ma noqon kartaa markaasaa layihi maya aan la imaano waawdaan aan xarakada ka qaadnay markii ay xarakadii ka horeyso kasrada munaasib noqonaysay ay xumaatay xarfu cilo kale oo kasrada munaasib u ah maa huwa alyaa wa huwa yukiifu saasaa laleeyahay marka intaas ibnu hishaam aa sheegay intaas markan ku dhamaynaan ku dhamaystirnaa niri wa hadihi alqaacidatu thaaniya min qawaacid aliclaal almacruufa biqaacidati الnaqli whiy fيma ida kanat ilwaaw awliyaau cayna lficli aw اlism اljaari majra اlmudaarici masbuuqatan haddii ay tahay waawdi ama yadi yaa cayn lificlin ficil ay caynta ka dhaceen isimkii oo yajri majra mudaaricina waa lamid masbuuqatan bisaakinin صaxiixin hadday ayaga xarakaysan yihiin saakin masbuux oo saxiixna uu ka horeeyo nuqilat xarakatuhaa ila saakini saxiix qablaha oo hadda waa kana yaquumu wayabiicu wamaquulun wababiicin ila ida kaana alficlu tacajuban aw mudacafa laami kama taqadama naxw maa aqwalahu wayabyadu <coughs> faida ucilat caynu lmasdari hada اliclaala bاnaqli nuqilat xarakatuha ila alfaa'i wa qulibat ilwaaw awliyaau alifan tan mukarar weeyaan yacni gaayatu maa fi lamri kitaab kale un baan kasoo guurinay laakiin qaacid ahaan un baa lagu xasuusinaya tiina soo martay waa naxu istiqaamatin wa iqaama wa xudifat min almasdari ixda alifeyni baa laga xadfaa markay ay ay noqoto iqaamatan asalkeedii ficilka oo caynta ku jirinay waawdiisio alif loo bedelay iyo masdarka iqaamo alif oo wataa kulmay eh. labadoodii markay kulmaan yaa alif labadoodii mid baa la goynaya liitiqaa'i saakinayn fa yakuunu hada annawcu min almasaadiri majaalan lilqalbi waannaqli walxadfi jamiican midan oo kale hadda inaan goyno waxba ma dhibaysa qaacidadan hadeertaan ayadaa ishkaaliyad bay kugu furaysaa yacni waxa weeyaan waa hadalkii aan soo sharaxno dib loogu noqdo waay hadhowti dambe kitaabka mar labaad markaan icaadata nadarku samayna inan xadfa baciid ma ah طayب w baqiya min qawaacid اliclaali qaacidaة اliclaali bاlxadfi w satأti qariiba qaala bnu maliki fi اlijaazi fain kaanat اlxarakaةu damata wاlcaynu yaaan fi gayri mafcuulin haddii xarakadana ay godan tahay godnaan haddii meel laga helo caynta kelimadana ay ya tahay wasankana ousan mafcuul ahayn ubdilat idamatu kasratan wa salimat ilyaau cinda sibowey naxwi biid wagiid wahiif hada waa faa'ida ilxaaqiya awa hadda biid waxa weeyaan asalkeeda buy ay ahayd oo damo aa saarnayd ayib cayntana ya ka taalo marka laba mid un bay noqonaysaa in ba'di la baaq yeelo oo yadi waaw loo bedelo buud la yidhaahdo iyo in ya-das ay u ansaxdo damadii ka horeysa kasra loo bedelo biidi kiidi fil yidhaahdo wa asluhaa buydun walbaaqi mithluhu wakasa dalika wacaksu dalika qowl akhfash waa akhfash wuxuu leeyahay xarafka hore damadiisa lama qaadaye xarfu cilaha ya-da ah waaw loo bedela min jinsi اxaraka waa iska faa'ida oo jaanibi ah wallahu aclam wslى اllahu wslm calى nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin